bismi illah alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cala rasuuli illahi sala allahu alayhi wasalam asalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakaatu waa tasjiilaat alxuseyn alislaamiya ama dubista cajaladaha diinta alxuseyni halkanna waxaanu idinku soo gudbinaynaa cashirkii labiyo kontonaad ee kitaabka nuurulyaqiin ee siirada ah waxaana soo jeedinayaa sheekh maxamed sheekh cumar dirir bismi illahi araxmaani araxiim alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin sal allahuma calaa nabiyina maxamedin waalihi wasaxbi wasalam wabacd waxaynu ku dhex jirnay daraskii siirada ahaa qisatu cuqlin wa curayna labadaa kooxood ee magacoodu kuwa u ahaa iyo dhacdadii sannadan lixaad ka dhacday nimanka ah ayaa halkana aynu ku qaadan doonaa taariikhulxuseyn aayad suurat ida ku sugan baa ku soo degtay aayaddaa ilaahay uu leeyay innamaa jazaau aladiina yuxaaribuuna allaha warasuulah wayascawna fasaada fi lard wayascawna fi lardi fasaada an yuqataluu aw yusallabuu aw tuqaaca aydiihim waarjuluhum min khilaaf ila akhir ilaaya aayaddaas nimanka ay ku soo degtay baa qisadoodii halkan sanadii lixaad bay hayde iyagana lagaga warramaya si kale haddii aynu u tilmaanno waa nimanka loo yaqaano bucad ama muxaaribiinta jidgoyn iyo dhuljiif waxaa tidhaahdaba nimanka xukunkooda ah, aayaddaasi ay ka warramayso sababta u ahaa weeye kuwani niman kolkii hore la soo dhoweeyo la martigeliyeyo xagga danna shaydaanku uu ka uga gacan haadiye wey qadima calaa rasuuli illahi sala allahu calayhi wasalama fii shawaal bishii shawaal oo ramadaan ka dambaysa bilbil baynu u soconnay sannadan lixaad muxaram laga soo bilaabo shawaal baynu marayna shawaal dilqacda dulxija laba biloodun baa hadhay marka bishii shawaal ee sanadii lixaad waxaa rasuulka u yimi oo madiine ugu yimi jamaacatun min cuklin wa curayna laba kooxood oo labada qabiila carbeed ka tirsanaa fa adharu lislaama islaam bay muujisteenoo dee way ashahaateen wabaayacuu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam nebigana islaamkay ku gacan qaadeen inta yadan iminka laga bilaabo waanu islaamno soo hogaansanay bay idhaah wa kaanuu siqaaman musiratan lawaanuhum cadiimatan butuunuhum astaamahoodana noocaasay ahayen niman dhibanoo muuqaalkoodu sidan u kadeedan yahay ayay ahaayeen siqaaman bay ahayd siqaaman waa kuwa xanuunsanayay suqmigu waa xanuunkiiyo cudurka musfiratan alwaanuhum lownkooda midabkooduna wuu liitay isfiraarku waa cawlka safraa faaqicu lownuha marka lownkooda iyo siday u eg yihiin ayaa waxa iska ahayd mid liidata way diifaysmaayo wey cadiimatan buquuruhum caloolahooduna way dibirtamaayeen oo jeer qofku kolka uu ama joonis qabo ama kaneecaysan yahay ama uurta u buko waa ka hidiga dibma uu yeeshaa sheegaysa inuu dara ku dhacday yabis iyo nafaqadara daraaddeed bay la difireen niman uur buuran bay ahay falam yuwaafiqhum ma waaf muu u hagaagin hawaau lmadiina madiine jawigeed ayaa waafaqi waayey macnaha iyagoo sidaaba isaga xanuunsanayay ayay dalgala aan inay nagu ku dhacday nimankaa dalaqoon aan baa ku dhacday fa amara lahum calayhi asalaatu wasalaam nebigu wuxuu amray bidawdin min alibil xoogaa tulda ahoo geela ah ayuu yidhi u taga tuldo dawdku waxa weeye inta tobanka ka sokaysa shan ilaa sagaal markaa xoogaa un baynu odhan karnaa tuldoa la idhaahdaa tuldo ninkaa hebel geel ma hayste hala yar buu haystaabal ama xoogaa tuldo abaa geeli uga jooga dawdku waa kaa xoogaa neefafa oo saka ahaayo irmaan oo halkan kambalka madiina jooga ayuu nebigu uhi kuwaa ka soo caana oo magaalada iskagaba dhex baxaya saxmadeeda ma ahaa raacin geelaa nin raaciya hayo ciidan ah min ciidanada geela ilaaliya wa amarahum nebigu wuxuu faray bilnuxuuqi bihaa inay geela haleelaan macnaa u tagaan luxuuq waa bimaanaa laxiqa wuu u tegey wy wuu gaadho wuu haleelay marka dee u taga buu fii marcaahaa halkaa uu geelu daaqaya almarca waa eryadaa meeshaa xooluu daaqaya halkaa ugu taga liyashrabuu min albaaniha wa abwaaliha si ay uga soo cabaan albaanka waa labankii oo la jamciyey abwaashuna waa jamci jamcu bawl bawlun alba abwaal marka labankiiyo bawlka caanaha iyo isku soo darsada buuhi kaadida geela oo halahaa ka soo caanadhaba oo caloosha ka soo caafimaad oo sikaco orda fa sidii bay sameeyeen marka kaadida geelu waa dawo oo waxaa jarasiinta iyo barasiteka caloosha gelaya iyo waxaa yaryarka ah ayaa ilaahay ku daweynaya maaragtay acideeda iyo kulaynkeeda inkasta oo ay dee qadarka loo isticmaalayo ay tahay in laga fiirsado aan wax yar yar lagu daro literkii wax aada u yar siisayaalkooda ayay tahay in literkii lagu daro dadka qaarkood baa markay maqlaan in waxa wax lagu daweeyo isku badiya dee qaar baa cabaynta isku dareen oo litirkii wax badan ku dareen saddex meelood meel ka dhigeen oo dabanku uqaacay in aad bay uqadhaadhe wax yar lagu daro wy neef markaa aan duqna ahayn neef yarna ahayno laakiin dhexdhexaada caanihiisa waxaan le kaadidiisa in yar intoo lasoo qaado furka mugii cagada litirkaa furkeeda mugio in lagu daro waxaa kaloo laga faaidaysanayaa inaanay nijaas ahayn nebigu wax nijaasa waxba kumuu dawayn jirin calayhi salaatu wasalaam marka digada geela iyo m digada xoolaha iyo kaadidooda wixii hilibkooda la cuno digadooda iyo kaadidoodu inay daahir yihiin culimada ku tegey waa kuwa ay nusuustay daliishanayaan wey waayo khamrigaba nabigu uu diiday calayhi salaatu wasalaam ciddii wax ku dawayn lahayd le waa nijaasiyo xaaraane laakiin tan dee waa kaas waxba ku daweeyey marka dhakhaatiirta laftigoodu inay dee ka faa'iideeyaanoo sida waxu anfacaysa iyo qadarka la isticmaalayo ay daraasad ku sameeyaan dhakhaatiirta muslimiinta mid habboon wey walamaa tama shifaauhum markii uu caafimaadkoodii dhammaystirmay muddo caana dhabeen jaazu lixsaana kufran sabafalkii waxay ka hor keeneen kufri ixsaanku waa sabafalkii loo sameeyey kufriguna waxa weeye way ka gaaloobeen samafalkii loo sameeyey ka gaaloobeen macnaha samafalka waxaa ku haboon shukri shukrigaa hadduu qofku ka tago dee kufraanu nicma nicmadiibuu ka gaaloobay faqatalu raaci ninkii isaga ahaa ee xoolaha la joogay way dileen wamasaluu bihi way miyid wareemeen wastaaqu libila geeliina way susumiyeen geeliina way way qaadeen intaasay isku dareen ixsaankii oo ay xumaan ka horgeeyeen qofkii halkan xoolaha ayay dileen iyo geelii oo ay qaadeen intaasay isku dareen dhaqankaa xun soomaalidu berigii hore ay geelqaadka ay samayn jireen iyo dadka ku leyn jireen malaa dhulkiiba halkaa galeen dhulku ma intay waxba ku dilaan imankaa isku dayaan inay qaataan wuu fuqilaa yahay une taasay ehm, sameeyeen falama balaqa dalika rasuul allahi sala allahu alayh warkii markuu nebiga gaadhay ee la nimankii nooca ahaa waxaasay sameeyeen arsala waraahum wuxuu ka daba diray kursabna jaabir alfihri fii cishriina farisa xaabiga magaciisa la odhan jiray kursubnu jaabir ah, kooxdana waxaa loo yaqaanaa jamacatu ama sariyatu kurs baa la ydhaha ninka kurs bnu jaabir ilfihri la odhan jiray ayuu ka daba diray nebigu calayhi salaatu wasalaam waay fii cishriina farisan labaatan nin ninoo fardafuula ah ayaa unugtaasu horkacaya kooxda ah ayuu ninkani horkacay labaatan nin oo fardaha aada u yaqaano kamaan dawsii nebiga ahaba faras ee ka dabafulo cirbiyey falaxiquu bihim way gaadheenba wa qabaduu calaa jamiicihim dhammaantood bay soo qabqabteen tira ay ahaayeenba walamaa jii'a bihim ila almadiina nimankii kolkii madiina iyagoo maxaabiista lasoo tubay nimankaa irhaanka ahaa hubila calayhi salaatu wasalaam nebiga amar buu wuxuu ku bixiyey an yubadala bihim in jirkooda la jarjaro kamaa mataluu biraaci ninkii xoolaha la joogay sidii ay u miyid wareemeen ilan meelay googooyeene hala qisaasa buur iyadoo halkaa laga faa'idaysanayo haddii dhowr qof ay qof wada dilaan in la wada dilayo dhammaantood shan qof ayaa qof keliya dilay waa looga qisaasayaa qisaas sibaa la wada marinaya saasuu nebigu ku sameeyey kamaa mataluu biraaci tamkiilku waxa weeye qofka oo xubnihiisa la jaro faqudicat aydiihim wa arjuluhum waxaa la jaray gacmahoodii iyo adimadoodii wa sumirat acyunuhum indhahoodiina waa la musbaaray tasmiirku waxa uu noqonayaa kuxilat bimasamiir muxmiya musbaar intoo dadka la geliyay waa ishii juquuq lagaga siiy meeshii naxariisima taallo islaamka iyo ehelkiisu qofka waxay u naxariisanayaan intuu naxariistadu markuu naxariista ka tagana naxariisima ma jirto kamaa tadiinu tudaanu saad u dhaqataa lagula dhaqmaya wa jazaau sayiatin sayiatu miluhaa ilaahay uu karaameeyey insaankii karaamadaasi waa inta uu isagu ilaashado kor hadduu soo waasho karaamada uu iska turo karaana ma jirto halkaasaa laga duulaya nimanka wuu dhaqaaleeye wuu ka naxayo ilaa heerkaasuu la saayirayo saasuu ugu naxay nebigu iyana halkaasay ka fadkudiyeen marka waa waslad liidata oo kansal ku dhacayoo haddaan laga qaban mujtamaca mujtamacaa sida wada noqonaya sumirat acyunuhu mindhahoodiibaa la musbaaray waulquu waxaa lagu tuuray bilxara meeshaa shiisha ah shiilmadowda xaradu waa dhagax dhagaxan madow ee buurta ku yaala sida dhagaxa cadcase waraabasalaam ku yaaloo kale ayaa shiil shiilmadowda wey xataa maatu ilaa ay dhinteen intoo suwaydaa xubnihii loo jaray indhii laga tuuray ayaa halkaa lagu tuuray iyagoo sii dhimanaya halkaasay ku rawaxeen go-aankaa markuu nebigu gaadhay ayaa aayad ilaahay uu ku akidayo oo xukumkaa nebigu uu jideeye aayaddu ay xoojinaysaa ilaahay uu soo dejiyo oo aburcaba abaalkooda innamaa jazaau aladiina yuxaaribuuna allaha warasuulah kuwa ilaahay iyo rasuulka la dagaalamaya ile qofku kor hadduu diinti iyo dalki iyo dadka fasahaadinayo ilahay iyo rasuulkii uu la dagaalamay ilaahay iyo rasuulku dalki iyo dadkiiyo diinta hagaajiyeen walaa tufsiduu fi lardi bacda islaaxiha markaa qof kolku xaggan kale ugu dhufto uu fasahaadiyo sidaa daraaddeed baa dabeedna aayadda ilaahay ku xoojiyey marka qofka burcadda laydha la qabto isagoo toobad keenin min qabli an taqdiruu calayh intii aan gacanta lagu dhigin kol haddii uu toobad keeni waayey oo la qabto abaalkiisu waa noocaan wuxuui wacamalu haakadaa dheh sidaasuu ahaaday haakadaa yakuunu sidaasuu noqonayaa jazaau lkhaain qofka khaainka abaalkiisa alladii khaainkaasoo laa yuntadaru minhu salaax inuu hagaago aan laga sugayn qofka khaainkaa ah ee dhujiifka noqda ee aan rajo laga qabin iyo inuu hagaago waxa weeyaan abaalkiisu waa noocaa wa camalu haaulaai shariiriin kuwaa sharka badan camalkood mima yadullu waa waxa tusinaya calaa fasaadi alafl asalkoodu inuu xun yahay wa lu'mi alcashiira dhaqankooduna xun yahay asalkooda iyo dhaqankooda xun gun oo hoongod ahayn wey xun ayay ahaayeen qofka gobonnimada layihi cidda samaha u samaysa ma xumeeyo fasaadi alafli wa lu'mi alcashiira marka taasi waxay tilmaamaysaa in asalkooda ina liito aanaydu wanaagsanayn cashiiradii iyo dhaqankoodiina muxuu yahay cashiirada macnaha waxaa kaloo lagu tilmaamaa dadka xigtada ah macnaha asalkooda iyo xigtadooda inaanay wanaagsanayn dad xun yihiin waandir cashiirata kala qabiin oo kale waqad nahaa rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam bacda dalik intaa kadib nebigu wuxuu ummadda u diiday cani lmuflati miid waraanka ama aan idhaahnaba ee qofka in jidhkiisa la dhaawac jaro taa wuu diiday wixii qoladaa ka dambaysa waa loo diiday laakiin dee aayaddu sidaa ay caddayn addimada iyo gacmaha si isweydaana loo jaraya waa la dilaya waxa markaa ay tahay xad wey xad xad waxaa looga jeedaa haddii masalan cid ay dileen ama ay dhaceen oo ciddii saamaxday yidhaahdaan anagu dhiiggii iyo maalkiiba ka dhaafnay xaq alcaam waxaan laga dhaafay nin markaa kan ilaahay baa laga dhaafay oo kollayba waa la ciqaabaya marka nimankaa aayaddaasi ay kusoo degtay degto qisadooduna ee ka tirsanaa qabiilada okliya la ydhaa sanadaa lixaad bay dhacdayoo taariikhdooda koobanina sidaasay ahayd sariya tanna waa koox kale waxaa lagu tilmaamaa iyadana bariyatu camru bni umaya addumayri ilaa abi sufyaan ibni xarb waa laba nin oo iyaguna ikhtiyaar samaynayay aftuub oo nabigu ugu dirayo maka min almadiina ilaa maka ayuu iyagana hawlgal ugu diraya sidii kacmun ashrafi aburaaficiyo sidoodii oo kaleu nimankana diraya waxaa la soo aaminsanaya abi sufyaankan kolba calka maka ka soo abaabulaya ayuu nabigu leeyahay ninkaa halkiisa loogu tago inkastoona hirgelin oo da xikmadda ilaahay ahayd inuu islaamo jalasa abu sufyaan ibnu xarbin yowman fii naadi qawmi abu sufyaan ibnu xarbi waa fadhiistay maalin maalmaha ka mida naadigii qoladii tagaanaha la ysugu yimaado sida daaru nadwa halkan la yidhaahde kacbada agteeda ahaan jirtay ayaa abu sufyaan maalin maalmaha ka mida ayaa uu isu yimid dadku had iyo jeer markay isu yimaadaan rijaalulqabaa'ilka iyo asxaab aljaahiliya waxa ay ka warramaan waa munaawaraad iyo dhoolatusad iyo isxariifinu iyo xumaan faan halka horumar lagu faani lahaa wuu dilayiyo waa geesi iyo wuu dhacay ayaa markaa faanku noolaa fa qaala markaa abu sufyaan baa wuxuu ihi alaa rajulun arni nigu wanaagsana yadhabu limuxammadin fayaqtulu kadran nin intuu maxamed u tago soo dila adran si kale ah iyo maaragtay aftuub aryaa maxamed inaga soo aamusiyen waa muxamed uu makaba ku kari waayey oo gaal uu kaga qabtay habeenkii u dambeeyey uu kasoo baxsanayay intuu dhalinyaro ciiddaa ka badan soo ururiyey kii buu hi anagaa kaga daba tegaya intaasoo jeerna beder buu ka daba tego uxud oo axsaab oo wixii o dhan waxba ka socon waaye markaa mid buu doonaya inuu ku miineeyo wuu sababeeyo wuxuu uhi fainahu yamshii bilaswaaq weli suuqyadii buu iska laafiyoonaya suuqyadii madiinuu maxamed iska laafiyoonayaae ninkaasi intuu halkaa nafiska yahay kabteen ma yeella halkaasuu ka baqaya ilaahay maan maanta waxa igu wanaagsanaa buu nin intuu halkaa ka tago maxamed baqageliya linastariixa minhu si aynu uga nasanno alla waxaa gaal waalayaa waxa weeye muslimka baqadki markaa taasiba aha isagu fataqadama lahu rajul nin baa markaa soo baxay watacahada lahu wuxuu u ballan qaaday bimaa araada waxaanu doonayo aniga igu dhig buri aniga aniga ayaa taa u dhaqaajinaya waaya faacطaahu raaxilatan wa nafaqatan wuxuu siiyey raaxila gaadiidku fuuli lahaa iyo sahaydii wajahazahu lidalik arrintaas tabaabusheeyey waxaa waxaad u baahantay diilka reerkaaga iyo qarashkaaga iyo gaadiidkaaga soo dalac dee intaasaan u baahnay waa ku kaca fakharaja arajulu ninkii baa baxay xataa wasala ila almadiina madiinu markiiba gaadhay masaafadaa dheer buu sii socday subxa saadisatin subaxii sideedaad buu gaadhay min khuruujii markuu soo baxay laga soo bilaabo subxa saadisatin min khuruuji subaxii sideedaad ya ha cafwan subaxii lixaad carabkaa iga dhacay subaxii lixaad ayuu gaaday subxa saaminatin maay waa subxa saadis hadii la idhaha waxaas waxaasu lix ku yahay macnaha isaguna wuu ku jiraa tirada weye macnaha lixdii wuxuu soo socday w shan maalmood musaafadu uma yaraa waa afar boqol oo kilomitr marka waa dheeraynaya wey afartaa boqol dee marka loo qaybiyo shan maalmoodoo uu soo socday dee waxaad arki karaysaa inuu maalintiiba siddeetan kilomitr jaray oo dheeraynay waaya fasa'ala can rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam markiiba nebigu waraystay maxamed baan doonaya halay tusa buur fadulla calayhi nebigii baa la tusay wa huwa bimasjidi bani cabdilashhal qabiilada magacaa la ydhahda masjidkooda isagoo nabigu jooga macnaha halkaa waxaa laga qaadanaya masjidkii in hebel iyo magaalo heblaayo iyo lagu magacaabi karo halka waxaa ka arkaysaa masjidu bani cabdilashal baa la odhan jira ibnu cumar baa wuxuu yihi farda ayuu nebigu nagu tartan siinayay tartan baanu ku jirnay marka tartankaa waxa kaana amaduha masjidu bani surayq halkaanu jiirada kasoo noqonayna waxay ahayd masjidu bani surayq reer bani suleyd masjidkoodii marka in lagu magacaabo deegaan masjid ama xaafad ama qofba laa baas waxaase ka fiican in magacaama masjidu taqwa nuur magaca caamka ka wanaagsan waaya tanina wax jiraba laakiin hayba jaid waa ka masaajidkaa jooga baa ay nabigaa doonaysa falama ra'aahu calayhi salaatu wasalaam markuu nebigu arkay qaala wuxuu yihi ina hada arajul ninkaa isaga ahay la yuriidu qadran wuxuu doonayaa khiyaabo ninkaasi xumaan buu la socdaa ninka halkaa ka soo baxay ilaahay baa u sheegay wa ina allaha maanaca minhu soo saas maa ya nacyigu waa dhiifta macnaha nacyu fulan geeridiisa lasoo soo sheegay wey marka ilaahay baa iiga warramay maa usuliya tawkiidun bay u egtay waina allaha naca minhu ilaahay baa kan ii soo sheegay dhibkiisa iyo dhibaatadiisa fa dahaba ninkii wuu sii socday liyanxaniya cala arasuul si uu nebiga ugu foorarsado hadduu nebigu meel hoose joogay si uu ugu yaro daadego fajadabahu usayr ibnu xubayr asxaabigaasaa soo jiiday min izaarihi guntigiisu soo jiiday isagoo sii socduu ka daba tegayoo guntiga intuu soo qabtay buu dib u soo dhuftay wa hunaaka saqaba alkhinjar halkaasay tooridu sitay kaga soo dhacday toori suhaysanayslaa hal mar wanaad ka taagtid maxamed ayaa halkaa ka soo dho jiri inkaa isaga ah marka waxaa isku jira laba arrimood oo in dee nabiga calayhi salaatu wasalaam ilaahay uu u warramayey isagaa u ballan qaaday in wallahu yaxsumuka min annaas isagaa dadka kaa ilaalinaya iyo talabaadoo asxaabtiisuna inay ahaan dad feejigan oo kala garan karayay qofka daacadda islaamnimo doonaya ama cilmi doonaya iyo ka khaayimka ah fa nadima arajulu calaa ficlati ninkii wuxuu ka murugooday faldembiyeedkiisii wuxuu arkay wixii siyo fashilmo iyo meeshu joogo dee wixii uu dadka ku samayn jiray buu markaa sawiranaya qofka halkaasoo kale isagu uu ka heli lahaa ee khiyaamadaasi ay ka soo bixi lahayd dee wuu dili lahaa marka inuu dil ku xukuman yahay buu isu dhigay uma sa'ala calayhi salaatu wasalaam nebigu wuxuu weydiiyey can sababi camali camalkiisan waxaa sababta u ahaa bahashan uu sito maxaa sababay fasadaqahu nebiga run buu usheegay ninkii run buu usheegay wuxu i de wax kale ma jira waan kuu socday bacda an tawafaqa intii uu nebigu kalsooni siiyey min xifdi dami inuu dhiiggiisa dayn doono inuu dhiiggiisa ilaalinayo ayuu kalsooni nebigu siiyey marka wuxuu ihi kudili maaye runta isheeg ana waxaa ku ballan qaada inaanan kudilin adiguna ina runta isheeg marka fasadaqahu nebiga run buu usheegay tawfiiquna waa kalsooni fakhalla calayhi salaatu wasalaam sabiila markaa nabigu jidkiisu u baneeyey iska sii daayey wuxuu waanu iska kaa dayni waanaad iska tegi kartaa islaamnimo kugu qasbi ku dili mayna iska kaa dayni markaa taa wanaagsan bay ugu badinaysaa rasuulka sal allahu alayh wasalam idfac bilati hiya axsan faida aladii baynaka wa baynahu calaa wakaanahu waliyu xamiim kaanahu waliyun xamiim ayaa soo socota faqaala arajulu ninkiibaa wuxuu yidhi wallahi ya muxamed muxamedow maa kuntu akhaafu rijaala weligay ragga kamaan cabsan jirin ragga kanaan cabsan jirino ahaa famaa huwa arrinku ma aha ilaa an ra'aytuka waanku arkayun fadahaba caqlii caqligaygiibaa baa tegey wa dacufat nafsii naftaydiina way diifowday mar alla markii aan sidaa ku eeday aan ku arkay ayaan isku daatay buuri <laughs> markaasaa caqligiina lumay naftiina halkhashay buui argagax iyo waxaa laygu tuuray buui go-aan daro mayfulayga dheecaamo badan bay maskaxdii sii daynaysaa oo ka luminaya go-aankii go-aankiibuu hore u qaadan kari waayaya dabeedna taladaa ka daahaysa uma innaka adigu idalacta waxaad haddana daalacato aad aragtay calaa maa hamamtu bihi wixii aan doonayay mimaa lam yaclamhu axadun waxaan cidiba iiga ogeyn oo anigu unii gooni ahaa dadka halkan jooga cid kale waxaanay ogeyn oo anigu unii gooni ahaa ayaad iga daalacato aad iga aragto sirtan u socday waad fahamtay labadaasaa isu kay darbay anigoo markii horeba albakay oo sillan ayaa haddana aadi fashilisay fa caraftu mamnuuc wa anaka calaa khuluq wa ana xisba abi sufyaan xisbu shaydaan uma aslama intaasuu isdabageliyey ninka waxaa la ogaaday waanaka mamnuuc inaad tahay lama taabtaan ilaahay ilaaliyey wa annaka calaa xaq inaad xaq ku sugantay baa haybadaasii wa waana xisba abi sufyaan abi sufyaan kooxdiisu xisbu shaydaan inay rabca shaydaanka yihiin taana waan ka jibo keenay uma aslama ninkii halkiiba ku islaamay waa samafalka rasuulka sala allahu calayhi wasalam waa kii isagoo doonaya inuu ikhtiyaalo seef oo nabigu jiifo intuu seeftii galka ka saaray yidhi ayay kaa qabanaya ee uhi ilaahay dabeedna ilaahay baa ka qabtao seeftii intay ka dhacdu nebigu qaaday ayuu yihi aniga yaya kaa qabanaya kun khayra aakhis buur markaa isagu ilaah muu cuskanine dee ninkii qaadi lahaa ee ugu wanaagsanaa noqoy dul bu wuu iska sii daaya de waa kii aad garanayso aynu soo marnay marka rasuulku sala allahu alayhi wasalam dee inta faraha badan saasuu cafiyi jiray qofka ah wa cinda dalik halkaa arrintu markay marayso arsala calayhi salaatu wasalaam nebigu wuxuu diray sababtaa daraaddeed camrabna umaya aldumayli ninka magacaa la yidhaahda nisbadaa leh waa asxaabi mashhuura ilaa waktigii mucaawiyana waa noolaa ilaa afartamaadkii hijrada ayuu sii noolaa wa kaana rajulan jarii'an faatikan fi ljaahiliya ninkanuu nebigu dirayaana wuxuu ahaa geesi jari waa nin geesiya ah. faatik wax kala jabiya nin maroora oo kala jabiyuu ahaa ragga fi ljaahiliya waktigii islaamka ka hor salaatu wasalaam kanuu dira isaguna wa asxabahu birafiiq wuxuu ku lamaaneeyey saaxiib nin kaloo xokayn ku ahoo dee kaga rida oo la odhan jiray salamat bnu aslam ibnu xariif mid magacaa la odhan jiray buu raaciy yihi labadiinu israaca abi sufyaan halkiisa ugu taga kol hadduu dee soo doonto liyaqtula abaa sufyaan si ay u dilaan kiilatan kiiladu waxa weeyaan waa ftuurkii wuxuu sidaa u yeelay nabigu jazaaa ictidaai xadgudubkiisa daraaddeed faman ictadaa calaykum factaduu calayhi bimili ma ictadaa calaykum wain caaqabtum facaaqibuu bimili maa cuqibtum bih manaa caqligiiyo sharciguba saasay sheegaya qofka cadaysta xumaan intaa abaal uu yeesho lagu abaalmariyo oo ninkani had iyo jeerna qofka mukhaidka ah iyo ka munafidka ah mukhaifka waxaan soo abaabulaya ayaa khatar badan waayo kii fulinta ahaana wuu iska daayay nabigu calayhi salaatu wasalaam kii waxaan soo barnaamijeynaya soo khatibayeyna isagoo masaafadaa jooga u kaarteeyey rasuulku sala allahu calayhi wasalam sidaa darteed ba had iyo jeer umadaha ama dowladuhuba ay raadsadaan obreshanka cidda ka dambaysa leannahu haddii aan kaa la gaarin wixii waa shay soconaya ciddaasi ama xaqa ku socoto ama baatil ha ku socotee barnaamij walba cidda ka dambaysa aada loogu xisaabtamaa marka nabiga caleyhi salaatu wasalaam waxa i war ninkan nin baa ka dambeeyaiyo waxaa inagu soo neefaye ninkan abi sufyaan halkiisaa loogu tago sida dowladuhu u dhaqmaya rasuulku sala allahu calayhi wasalam dowlad buu aasaasay dowladda islaamka ahaydee tusaalaha ahayd oo iskale arkaanteeda arkaanteediiyo asaaliibteedaba iskale falamaa qadimaa maka kolkii uu maka labadii nin galeen tawajaha waxay wejhaysteen liyaduufa bilbeyt si ay kacbada u dawaafaan qabla an yu-adiya intaanay gudanin maa ursila lahu hawshii lagu diray labadii saxaabi siday usoo socdeen bay madiine galeen ayay maka galeen kolkay maka galeen ayay ka yara hoostay jib baa qaatay jibbo kacbadii ilaahay oo muddo dheer ay ka maqnaayeen oo aanay ku cumraysan oo aanay arag ayay yidhahdeen war waa intaynu dhiman lahaaye sababta jaaniska aan kasii faa'idaysanno aan dawaafnaan cumraysan aan ka gaadhsiino horta waayo qabla an yu-addiya maa ursila lahu wixii loo diray intaanay soo fulin hawshi ayay yidhahdeen kacbada aan kasii gaadhsiino kacbadigayna waa meel la iska helayo yoola fa carafa camran ninkii camar ee uu nebigu soo diray waxa gartay axadun min rijaali maka reer maka nin ka midabaa gartay ilaan anteenadaa wada taagana waa wada baqayaa fa qaala wuxuu ihi haadaa camru bnu umaya maa jaaa ilaa bisharin war kaasi waa camru bnu umaya ninkii laodhan jiray reer madiina yaa wuxuu u yimi shar buu u yimi waxaan shar ahayn uma socdo uun iska garanayn <clears throat> sidaa u nebigu gartay calayhi salaatu wasalaam iyaguna da way garteenoo dee waa warkiiba isu wada furanoo waa lays yaqaan falamaa ra'aahum saxaabigii markuu arkay calimuu bihi inay ogaadeen in arrinkiisii fashilmoo la ogaaday kolkuu gartay lam yajid manaasan min alharab dariiqo uu kaga fakado baxsiga uu waayey lam yajid muu helin manaasan tanaada walaata xiina manaas manaasan waddo uu kaga fakado min alharabi baxsasho wuxuu kaga fursado fakasho ayuu waayey si kaleo meeshii uusii joogo ama hawshii uusoo fuliyo uu garan waayo ilaa uu fashilmo markaa waxaa la daba dhigay ciddii markaa u fiirsan lahayd ba la daba dhigay waaba la eegtayba markaa wuxuui kor haddii warkeennii fashilmay waa dhaqaajinuun fastaxaba macahu rafiiqa wuxuu kaxaystay saaxiibkiina wuxuu hi warwarkii wuu inaga fashilmo waa layna gartee inaga eri meesha warajacaa ila almadiina madiinay kusoo noqdeen nebiguna lama yaabaya calayhi salaatu wasalaam oo dee kol haddii waxani uu soco waayey asxaabiganuu ku qanacsan yahay rasuulku inaanu gaboodsan samaynayn hakrasho inaanay asxaabtiisu lahayn buu boogiyo nebigu wuu ku qanacsan yahay ma canaananaya canaani ma jirto canaantuna caadada rasuulkaba maya sala allahu calayh wasalam xikmaddiibuu sheeku sheego wuxu uhi kaana allaha subxaanah ilaahay baa wuxuu ahaa araada mid doonay an yaciisha abuu sufyaan inuu abuu sufyaan sii noolaado xataa yusallima biyadi ilaa uu gacantiisa ku dhiibo mafaatiixa makata lilmuslimiin furayaasha maka inuu kusoo wareejiyo muslimiinta sanadkii sideedaad ayaa ilaahay doonaya ilaa waktigaana abuu sufyaan uu noolaado wayactaniqa addiin alxanafiy alqawiy diinta xaqa ahee toosan uu qabsado yactariq uu qaatuu qoorta gashado iyo laabta diintan toosan ilaahay baa wuxuu doonayay abi sufyaan isagoon dhiman oo maka ka madaxa intoo loogu yimaado inuu xilwareejin ku sameeyo oo muslimiinta uu ku wareejiyo isaguna islaamo ee inuu gacanta nebigii asxaabta ku dhinto alle ma qadar sidaasay ahaydoo dabeedna sanadii sideedaad markuu nebigu soo galaya calayhi salaatu wasalaam maka waa kii nebigu u dhiibay cabaas cabaas buui idinkaa isku la oo isku odayaal ahaan jirteen abu sufyaane waa kaasi halkaa joojiyo halkaa ku hay markaa dheelatus buu u rasuulku sala allahu calayhi wasalam markii guutooyinku maka agteebaa lagu qabtay dabeedna markii maka la gelayay ayuu yihi cabbaasoo halkaa inta codku dhammaanayo ku hay abu sufyaan ila nin weyneaa indhihiisa wax la tuso xaqiiqada ma dareemo wey dabeedna cabaas baa u sharxaya guutooy toban kun oo ciidan ah kolkuu kun dhaafaba kolkay guutadaasi dhaaftaba wuxuu leeyay tani maxay waa reer beli fulaan kaa horkacaya kaasaa la idhaahdaa saa iyo saasay kala yihiin waa niman noocaas sharax buu ka siinaya markaasuu leeyahaa mar kolba qolaa soo maraysa wuxuu oo kuwana ma anaga guri-oodba ku kulannay kuwana maxaana kala galay maxay naga soo dooneen weligayaba ismaana kolba faalladaasu isna bixinaya markii dambe arkay dadkani dad la waabin kara inaan ahayn arrinkoodii ina fashilmay wuu islaamay nabiguna calayhi salaatu wasalaam in yaroo madax buuxina iyo madax salaaxa buu u sameeyo dee waa kii lahaa man dakhala daara abi sufyaan fahuwa aamin waman aglaqa baabahu fahuwa aamin waman wadaca silaaxa fahuwa aamin ogeysiisyadii idaacadda nabiga laga sii daynaya calayhi salaatu wasalaam ayaa lagu daray maalintaa xaafadda abi sufyaan ninka maciinsadaana waa aamin intaasaa isagana noocaa had iyo jeer mar qofku mustawaha gaadho madax buuxintaasina dhanbay usii yala ridaa almuhim dee sidiibuu xil wareejintii ku sameeyey oo uu kaga qayb galay markaa colkii nabiga calayhi salaatu wasalaam isku daygaa nabigu uu sameeyey mu hirgelin hagrashase may jirin arrimuhuna had iyo jeer marka wax la fulinayo dee dhan walba waa u dhici karaanoo waa odorofka dhinacyada laga odorofaya dee inuu wixii fuliyo inuu fashilmaba waa noqon kara taana sariya la idhahdaa waa sariya camru bnu koox gaada ah ayaa iyaduna bishaa fushay qaswat lxudaybiya ayaa iyaduna jirtay dagaalkii xudaybiya dagaal baa lagu magacaabay inkasta oo aan dagaal dhicin oo sulxi iyo heshiis la galay waxaa dagaal loogu magacaabayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam dagaal buu go'aansaday markii hore cumru u socday laakiin xaaladdii way isbedesho mar dhexe kolkii la yidhi cumaan baa la dilay sidaynu arki doono cumaanki ergada ugu diray iyo dhambaalwalaha ahaa ee fariinta qaaday ayaa la dilay kolkii layihi waa kaa asxaabta taxta shajara ku shiriye ka qaaday dayco inay weerarna galaan ama meeshii ay furtaan ama ay ku dhintaan marka go aanka isagaa ayaa gilgilay heshiiskiina tanaasul ku sameeyey reer quraysheed fatxina ilaahay uu ku magacaabo inaa fatax suuradan la ydhaahdaa waxay ka sheekeynaysaa heshiiska eh, sulxu xudaybiya iyo kaswadan inaa fataxnaa laka fatxan mubiina furitaan cad baanu kuu furnay maka waa heshiiska ah. sida dee culimo fara badani ay ku fasirayaan maaragtay qisadiiyo aayadda waayo kun iyo shan boqol ama kun iyo afar boqol haddii uu sanadaa lixaad kusoo weeraray rasuulku sala allahu calayh wasalam ama ugu yimid maka munuu gelina wuu ka noqday taxalul buu ku sameeyey maka kambalkeeda markaasuu dib uga noqday markiiay deel diideen laba sannadood kadib sanadii toddobaad oo qulu ka maqnaa sanadii sideedaad buu ku soo noqday isagoo toban kunoo askari wata toban kunoo mujaahidiinta asxaabta isagoo wata ayuu soo noqday macnaha islaamkii baa xoogaystay waxaa soo batay qabaa'ilkii islaamayey futuuxaadkii sidaa darteed baa sanada labadaas sannadood fatxi bay ahaayeen heshiiskanina wuxuu ahaa heshiis ummadda islaamka maslaxaad u dhalay janisba ay ku heleen marka fadxiga saalsaa loogu magacaabay fadxiguma fadxu makaayo sanadii sideedaadba furitaankii maka mise waa sulxu xudaybiya sulxu xudaybiya loo badan yahay aswatu xudaybiya saas ayaa loogu magacaabay dee waana asxaabina waaba ku dhintayba meesho dhowr jeer baa la ishujuumayo ilaahay unbaa kala badbaadiyey hal saxaabina waaba ku dhintay oo sidaa dagaal bay deewahay xudaybiyaduna waa qaryatu lmutawasita laysat bilkabiira sumiyat biduurin hunaak cinda masjid shajara waa kambalka waqooyi maka meelaha cumrada laga soo xidho weye marka laga baxa xaram ra'aa calayhi salaatu wasalaam fii nowmi nebigu wuxuu ku arkay hurdadiis annahu dakhala inuu isagu galay huwa wa asxaabuhu lmasjid alxaraam masjid alxaraamkii inay isaga iyo asxaabtiisu galeen ayaa manaam lagu tusiyey sanada ah aaminiina muxalliqiina ru'uusahum wa muqasiriin aaminiin iyagoo aamina inay galeen muxalliqiina ru-uusahum madaxooda xiiraya wa muqasiriina gaabinaya iyadoo dadkii qaarna dhukurteen qaarna gaabsadeen oo xaramkii lagu soo cibaadaysto lagu soo cumrayd ayaa ilaahay manaam ku tusiyey rasuulku sala allahu calayhi wasalam fa ahbara almuslimiina muslimiinta wuxuu uga warramay annahu yuriidu lcumra manaamka ambiyaduna dee waa xaq inuu cumro doonayo waan cumraynu doonaynaa buuli oo manaam wanaagsan baa la itusiiyeynayo inagoo xaramkii gallae war waa dhaqaajinayna wastansara alacraab reermiyigii buu la soo baxo alladiina xawla almadiina reermiyigii madiine ku xeernaa kamballadeeda iyo duleedka deganaa ayuu war waa la cumraysanayaae cadowna waa inaga horeeya hala iska dugsadee isoo raaca liyakunuu macahu si ay nabiga u raacaan marka xadiran wuxuu ka feejignaa min an taruddahum qurayshun can cumrati inay qurayshi cumrada ka celiso wuxuu ka baqanaya inay qurayshi tiraado cumraysan mayso oo dee wuxuu yaqaanay kibirkooda iyo santaagooda iyo jaahiliyadoodu yaqaanay marka wuxuu doonaya inuu u dadbadsado oo hadday dhanka xun u dhacdo cumrada la diido oy dagaal noqoto inuu u rag badsadaa buu doonaya dabeedna reer miyigii magaalada ku xeernaa buu ihi waar balgaansiiyo waa la soconaya walaakin haaulaai alacraab reer miyigaasi abdacu calayhi nebiga way ka habsaameen nimankii reer miyigaah nebigu i soo baxa soomay diyaargaroobin markii layidhi makaa la tegaya makadana ay ogaayeen in meel laga soo duulo una ahay ahayd oo kumayaal ciidan intay ka yimaadaan madiinadan ay gaad ka qabtaan ayaa waxay idhaahdeen m halkii laga soo duulayaynu tegayna dareenkoodii waa ka suuratu lfatxi baa ka sheekaynaysa liannahum dannuu waxay maleeyeen an lan yanqaliba arasuul inaanu nebigu soo noqonayninba walmu'minuuna iyo mu'miniintu ilaa ahliihim abada nebiga iyo asxaabtu inaanay reerahooda dib ugu soo noqonayn wallahi waa daba isku tuurnimabay war haddii halkaa nimankaa afka looga galayo cidda halkaa tagtaa soo noqon mayso saasay ku xukumeen dareenkaasaa ilaahaybaa ka warrabayo waa mucjisaadka qur-aanka mid qalbigooda ku jiray wey danna baa laguyi liannahum dannuu way maleeyeen waxaad malaysaa wax qalbiga ku jira oo aanad qowlba ku or ah. marka qur-aankaa ka waramaya qalbiga wixii ku jira nimankan reermiyigaa hadhay dareenkoodu saasuu ahaa wa way ka takhalluseen macnaa way ka hadheen dagaalkaa isagaa ah bian qaaluu waxaanay ku marmarsoodeen shaqalatnaa amwaaluna wa ahlunaa fastakfir lana waxaana mashquuliyey amwaaluna waahluna dadka dadkayagi iyo dunyadayadi wallaahi waa baylahbaa iska jirtoo meesha baadihu way ka hawl badantay beledka oo dadkiiyo dunyaduba way dhibanaayeen fastakfir lana dagaalka naga fasaxo ilaahay dembi dhaaf noo weydi marmarsiyahaasa keene fakharaja calayhi salaatu wasalaam nebigu uu baxay biman macahu min almuhaajiriina walansaar ansaartii iyo muhaajiriintii la socday buu iyo intii heelanayd dhagaha nuglayd rasuulka adeecaysay buui namariya raggu waa kala duwan yahay xagga jabsanaanta tabluqu ciddatuhum alfan wa hamsa mia tiradooda asxaabta nabiga raacay waxay gaadhaysay kun iyo shan boqol ayay gaadhaysay bukhaari iyo muslim waxa ku sugan marka qishadan ay kutubtaasi ka warramayaan kun iyo afar boqol dhowr iyo toban boqol ayay riwaayinka qaarkood sheegayaan sidii berigii hore loo tirin jiray bulcata cashara mia dhowr iyo toban boqol kun iyo afar boqol wawallaa cala almadiinati bna ummi maktuum asxaabigii cudurdaarka lahaa ee ina halaa cabdilaahi awri magaalada adaa ka madaxa dadka sii tukiyo sii kala xukuno waa ku wa akhraja macahu zawjahu umma salama xaaskiisii ummu salamana way sii raacday oo talooyinkeedii markii dambe nabigii asxaabtu ay ku kala badbaadeenoo soo jeedin qurux badan samaysuu nabiguna qaatay calayhi salaatu wasalaam wa akhraja alhadiya xooluu kaxeeyey hadiga waxaa la idhaahdaa xoolaha loo wado baytullaahi alxaraamka si loogu soo gowraco ilaahay loogu dhawaado sunno iyo faralba wuu yeeshaa hadigaasu kaxeeyey liyaclama annaasu si ay dadku ogaadaan meelay joogaan biannahu lam yati muxaariba si ay dadku ogaadaan kuwa halkaa tegaya iyo kuwa lagu socda iyo inaanu nebigu u imanin muxaariban isagoo dagaalamaya muxaarib isagoo xarb iyo dagaal u socda inaanu imanin cumro u yimi si ay dadku u gartaan astaantii lagu yaqaanay qofka cumraysanaya camal u socda oo ahaa hadyiga iyo calaamadiisa hadyiga kuruskaa laga taagi jiray mindi yar markaa dhiigbaa ka dareeri jiray sida huriyadu neefka marka cuntoo kale kooro iyo kaba iyagaa qoorta loo gelin jiray lagu yaqaano inuu hadyiya owr caadi la fuulayo la raranayo aanu ahayn walhadya walqalaa'i sidaa suuratulbaayida ilahay kaga warramayo astaamihii lagu yaqaanay oo dhan buu isku soo hagaajiyey oo lasoo aloosay oo geelidaasaa loo kaxeeyey waa ka maglafo wey mid meelo u cadday meeli ka madow nimankaasi waxaa uga jeedaan walam yakun maca asxaabihi shay min asilaax asxaabta hub may wadanin ila suyuufa fi lqurub seefahoo galka ugu jira mooyaane seefo u raran oo galkooda ugu jira oo dagaal gundahaagu ka dhashaaye ay si isaga yar diyaar ahaayeen ase aanay ku weerar tegaynin difaacuun ahaa intaasay iska site lana rasuula sala allahu calayhi wasalam lam yarda raalli kamuu ahay nebigu an yaxmilu suyuufa inay seefta qaadaan mujaradatan iyadoon gal ku jirin wahum muctamiruun iyagoo cumraysanaya seef salta aan galka ku jirin inay dabada qabsadaan wuu diiday wuxuu bal yaan laynoogu marmarsoonine muraadkeenu leena waa cumre yaarna iska ahaada oo khuduu xidrakum laakiin waxaa muujisaan yuu jiri uma saara aljeyshu xataa wasala cusbaana colkiibaa socday ilaa uu cusbaan gaadhay waa maka unbay xaggeeda u kuuranta maka iyo madiina kolka la eego xagga maka u kuurantahay maalin socod ayay jirta fa jaahu caynuhu sahankiisii baa nabiga u yimi calayhi salaatu wasalaam waa sahankii rasuulka oo kasii horeeyey oo isagu meesha soo baraxaya indhayndhayn iyo akhbaar u tegey ayaa ka hor yimi nebiga waa dareemi karaysa siduu dadaalku samaynaya rasuulku sal allahu calayh wasalam ile macluumaadku ayaa wax badan ay ku salaysayn khaladaad badan oo la geli lahaa ayaa lagaga fursanaya qur-aankuna dee saasuu faraya ya ayuha aladiina aamanuu in jaakum faasiquu binabain fatabayanuu an tusiibuu qowman bijahaala fatusbixuu calaa maa facaltum naadimiin marka an tusiibuu qowman bijahaala si aydaan u gacan saarin cid aan dembi lahayn waxaa lagaga fursan karaa macluumaad saxa waaya macluumaadka dee nabiga cayntiisa iyo sahankiisa ay usoo gudbinayeenna qaar markaa dee saxa bay oo xaqiiqo ah oo ay dareemayaan dee inay rabbi iyo rasuul ugu hiilinayaan ila mukhaabaraadka caalamka in fara badan oo ka midi ah waxay sheegayaan waa wax beeno been baa ku badan been beentaa ku badan lidalik baa markay muddo socdaan ba ay odhanayaan wixii hore inaga bedela been bay sameeyeen ama iyagaa isa sii basaasay mukhaadaraad kala dambeeyo dhowr raaca bay noqdeen ah, lidalik baa wax badan oo akhbaara ah. ama cid masaalixa kaga dooneen ama iyagu ha iskaga dhiseen ama darajaada ku raadiye marka nebiga waxa u yimid buu ku yiri fajaahu caynu waa ninkuu diray nebigu ayaa u yimid yukhbiruhu isagoo rasuulka u waramaya ana qurayshan ajmacat ra'yaha an yasudu lmuslimiina can maka wuxuu warkii ku keenay ciddii sahanka ahay nimankii quraysh intay isu wada tegeen ra'yigeedii waxay ku koobtay an yasubu lmuslimiina can maka in ay muslimiinta u diidaan maka maclumaadkan keene waxa weeye in aan la inoo ogolayn gelid wa an laa yadkhuluuha calayhim canwatan abada inaanay quraysh loo soo gelin muslimiintu usoo gelin canwatan abadan canwadu waa xoog sulxi iyo heshiis waa laynoogu iman karaabay taladu inaga inaga goodaa iyadoo layna baryayo oo layna muslaxay laakiin inuu maxamed iska soo tiimbado halkaynu ka erinay ha ka yaabin canwa waa xoog way kugu soo noqnoqon doonaa marka walaa yadkuluuha calayna canwatan abadan weligeedii aan xoog laynoogu soo gelin bay go-aansadeen nimankii ma ogola diyaar bay yihiin sidaasuu sheegay watajahazuu lilxarb dagaalna waa u diyaar warkan kuu keenay waa kaa waxaa kaluu ku daray ninkii sahanka ahaa waa caddu khaalida bna waliid fii miatay faarisin daliicatan lahum liyasudu lmuslimiina can itaqadum wa acaddu khaalida bna alwaliid khaalid bn waliidna way soo diyaariyeen fii miatay faris isagoo laba boqol qofar dafuura wata daliicatan lahum oo markaa sahan iyo korjooge u ah korjoogahoodana waa khaalidoo laba boqoloo faras wata liyasudu lmuslimiin cala taqadum muslimiinta si ay uga hor joogsadaan inay soo dhurkaan khaalidna dagaal baa lagu yaqaana sanadii ka dambaysee dee toddobaad buu ilaahay hanuunka siiye u soo islaamay laakiin ilaa waktigaaba la soo jiifay intaas warbixintaa sugan buu keenay ninkaas faqaala calayhi salaatu wasalaam nebigu markaa wuxuu yidhi adigu qisada wuu soo yar gaagaabiye dee sida saxiixeynka ku sugan uu ka calan calay nebigu wuxuu yihi quraysh agoabahooda goblame bareeg waxaan u waday buui khayr ayaan u waday khayrkiibay markaa iska hor joogsanaya maxaa ku dhici lahaa hadday meesha noo fasaxaan baytullahi alxaraamka wan iska cumraysan lahaynn markaasuu nabigu sii karaar qaatuu isqanciyo wuxuu ihi wallaahi wax kasta hadday ka dhacayaan inaan weligay aanan ka tanaasuleynin waxaan wado iyagana ka joogaynin bui rasuulku sal allahu calay wasalam maqaalad adag go-aan adagbu sii qaata wadadii markaa tooska ahayde ah, gaadiidku uu maraya maka laga gelaya buu jidgoyn ka gelaya khaalid farsamo kaleu nebigu keenay meeshiina uu ku socdaa asxaabtii buu la tashaday faqaala calayhi salaatu wasalaam hal min rajulin waar nin maydin ka mid yahay buuri ya'hudu bina ina mariya calaa kayri ariiqihim waddaday joogaan midaan ahayn colkiibuu la hadlay khudbadeeyey markaa wuxuu i dee macluumaadka caynkaasu sheegayaa sidaa darteed waxaynu u baahannahay waddadaa ay fadhiyaan mid aan ahayn inaynu ka gallo hadday doonaysa haba kabeednaatee marka waktiyada loo aayo wey qofka dalyaqaanka ah dad badanoo dee muhaajiriintiibaa meesha maraya oo reer maka ahaa yaa garanaya buu waddo kaleynu maka u marno tii caadiga ahayd waajibgoyn baa ku jirta fa qaala rajulun min aslam ana yaa rasuul allah nin baa yidhi aniga waddada kale maka lagaga dhaadhacayaana haya fasaara bihim fii ariiqin wacira wuxuu asxaabtii mariyey waddo nag ah waddo jar ah ariiq waa waddo wacira waa waddada nagta ah ee aan jabsanayn een furnayn ee qaadaa qawsaynka ah ee gaadiidka iyo dee dadkuba la kadeedmayo uma kharaja bihim waxa uu ku dhaadhiciyey ilaa mustawin sahlin meel bannaanoo isku siman meel yar oo toobiye ah oo laakiin jara buu ka riday sanaag markaasuu sanaaggii u raariday sahliga ahaa ee isku sinaa yamliku makkata min asfaliha makana uu ka heli karo xaggeeda hoose maka xagga hoose waddo laga gelayo waqooyiga uno qeyb ka mid ah xaggii waqooyi bari laga galayo waqooyi galbeed baa laga gelaya ilaa waqooyi toosbay ka xigtaa madiine falamaa ra'aa khaalidun maa facala almuslimuun khaalid baa daysna anteenadiisu taagan tahay oo warka aada u dhuudhaasaya oo kolkuu ogaaday muslimiintu waxay sameeyeen iyo halku jidgoynta kaga jira bay la weydaartayba rajaca ilaa qurayshin wa akhbarahum alkhabar intuu quraysh ku noqday ayuu warkii gaadhsiiya wuxuuhi waa laysoo isoo dhaafa falamaa kaana calayhi salaatu wasalaam markuu nebigu marayo bisaniyati almiraar karinta magacaa la idhaahdo maka kambalkeedaba ah oo maha badulxudaybiya xudaybiye halka looga soo dhaadhacayo buuraha xudaybiye ka shisheeye laga soo dhaadhacayo w aniyat biraar barakat naaqatu hashiisiiba halkaa fadhiisata xudaybiya dooxadaa banaan buuraha ka shisheeye kolkii laga soo daadegay meeshii jarka ahayd ayaa hashii uu fuushanaabaa fadhiisatay fazajaruuha falam taqum zajri bay ku sameeyeen way kici weyde zajrigu waa geela marka la kicinayo sida loo guulguulo ah iyo wax la idhaahdaba in badan baa la gugujiyey ashi mawgay aasatay faqaaluu khala'at ilqaswa waxay idhaahdeen hashii nebigu way galangalcawday wallahi waa taa finish bay ashi hal wanaagsan baa lagu yaqaanee khala'at neefku marka uu dirgan waayo uu jilbaha dhulka dhigo laydhaa u galangalcooday neefkaasi oo wuxuu iska xijin waayey rarkii iyo socodkii neeftaan in badan hore loo rarin ee markaasuu lagu bilaabay ama mudararka ka maqnaa khalat aana waa taa daashay be hashii bay canaantay fa qaala calayhi salaatu wasalaam marka hashii nebiga de khala qaswa iyadaa la odhan jiray kuwa uu fuulayay iyo cadba iyo laakiin idinbacas may jirin hal idinbacas laydhaa nebi maxamed uu lahaa may jirin idinbacas waa hal ay nebiga u sameeyeen soomaalidu hashii idinbacas ayaa dee kugacananta way ammaanayaan taag faqaala calayhi salaatu wasalaam nabigu waxau ihi maa khalat wamaa dalika lahaa bikhuluq warmay daalin hashani akhlaaq dhaqanna umay hayn hashana caadadeedu inay daashada mayno hal nebi baay iska karaamaysa dhaqankeedana mu ahayn walaakin xabasaha xaabisulfiil ilaahay maroodiga maka ka hakiyaa tana hakiyey innagaa idiin sheegayna bu wax badan ma ogidine sidii maroodigii soo dhababacaynaya ilaa xabashida markuu kambalka duleedka koonfureed markuu maka u maraya loo joojiyey ayaa tanna duleedka waqooyi markay marayso loo hakiyey ilaahaybaa beytkiisa dagaal u diinaya markiiba tawiilkaa fiican buu helay kolkaasu dabeedna nebigu arkay in halkan lala doonayo nabadgelyoon maanta dagaal laga doonayn ballanta u qaaday waladii nafsu muxamadin biyadi ilaahay baa ku dhaarteen laa tadcuunii qurayshun nimankaa reer quraysheed iiguma yeedhaan likhaslatin fiiha tacdiimu xurumaati illaah likhasla khaslad iguma yeedhaan khaslad waa arin nimankaasi hadday arin iigu yeedhaan fiiha tacdiimu xurumaati illaah ilaahay muqadasaadkiisa lagu weynaynayo oo aan dagaal lagaga fursanayo ilaa ajabtuhum ilayha waan ka aqbalay dhaartaye mar haddii meeshii ay ka muuqato inaan dagaal jiraynin iyagiina dagaal isu diyaariyeen heshiis kasta oo dagaal lagaga fursanayo oo xurumaadkan ilaahay lagu weyneynayo muqadasaadka aan ka aqbalay ballantaas go-aankaasu sii qaata maca ana almuslimiina low qaataluu acdaahum haddii muslimiintu xataa cadowgooda ay la dagaalami lahaayeen fii mili hada alwaqt waktigaa isaga xaaladda hadday ku bilaabi lahaayeen buul ladafaruu bihim way ka adkaan lahaayeen waa kun iyo afar boqoloo nin oo heeganoo diyaarsan oo isku jabsan ayay ahaayeen way ka adkaan lahaayeen laakiin sida suuratulfatxi ilaahay uu ku sheegay walaakin kafa allaahu aydi lmuslimiina can quraysh gacmaha muslimiinta ilaahay wuxuu ka joojiyey quraysh gacmahooda waa la hakiyey iyo inaanay waxba gaadhin wa kafa aydii qurayshin can ilmuslimiin muslimiintana waxaa laga joojiyey gacmaha quraysheedoo si aana iyaguna waxba u yeedhin waladii kafa aydiyahum cankum وأيديكم عنه ببطن مكة من بعد أن adfarakum عليهم idinkoo kama gacan sarreeyey ayaa haddana ilaahay uu idin dhex maro idin hakiyey idin hakiyey